بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات الله بقول أفرتن يلح إلى الله بقول أفرتن يشن ماي لو بقول أفرتن يلبا واسدا واحد marka qolo hore oo reer banu israa'iila oo intay daacuunkii ka carareen baaba-ay oo la dhameeyey haddana lasoo nooleeyey waynu soo maray meeshana waa qolo reer banu israiil ku saabsan oo qisa cajiiba weye alam tara ma ogaatay baa layidhi nabiyulaahi maxamedow oo cilmigaagu ma gaadhay ilal malai jamaacadii oo min bani israaiil reer bani israaiil ahayd min kuwaasoo min bacdi muusa muuse dabadi ah id waqti qaaluu ay ku yidhaahdeen linabiyi nabi oo lahum iyaga u sugnaaday ibcad lanaa noo caleema saar oo noo dir malikan boqor na hogaamiya nuqaatil aan dagaalano fii sabiililaahi alla dartii aan u dagaalano on jihaad galne fa qaala nabigu wuxuu yidhi hal casaytum ma laga yaaba ma u dhowdihiin in kutiba haddii la waajibiyo calaykum dushiina alqitaalu dagaalka allaa tuqaatiluu inaydaan dagaalin ma laga yaaba qaaluu waxay dhn wamaa lanaa maxaa noo sugnaadayo laa nuqaatila anaan u dagaalamayn fii sabiililah alla darti wal qad ukhrijnaa na laga saaray min diyaarina guryaha yagii wa abnaaina caruurta yadii nalaga saaray oo la qafaashay qisada haddii si gaaban loo waxeeyo reer banu israa'iil waxaa weeye dhibaatooyin badan baa dhacday cadow badan baa la dagaalamay way baaba-een way kala qaxeen meelo kale baabil iyo buktinasar iyo balaaya kala jiidatay waxaa marka tawreedna wax yaqaana waa la waayey way isu soo noqdeen gabadh uur lahayd islaam uur lahayd oo iyadoo daweyna uuraysata ninkeediina la dilay yaa wa qoyskii boqortooyadana ree laawa waxba kama hadhin waa wax tegay iyo wax meelay jiraan aan la ogeyn islaantan uur kale wiilkeedaa ka hadhay oo waxay dhali aan la ogeyn ree bani laawa qoliskii nabadnimada lahaa tawreedna wax yaqaana waa la waayey marka waxaa la yidhi in gabadhan wiil nabi a ah dhasho soo kaxayna guri baa la geeyo lagu dhaqaalayo iyaduna ilaahay bay bariday wiil bay dhashay wiilkii waxay u bixisay shamwiil ama shamcuun waa isku macno shamwiil yay u bixisay oo ah, macnaheedu yahay allah baa ducadaydii aqbalay shamwiil binu baali shamwiil binu baali binu calqama wey binu tarkham aduu abtirka reer benilaw u galaa wiilkii baa nabi noqday oo shamwiila ama shamcuuna waa wiilkii wiilkay weydiinayaan ay leeyihiin bal nin boqora ah noo sameeyon hogaamiya waan dagaalamaynaa oo seed u dagaalamaysaan waxay yidhaheen maxaanaan u dagaalamayn guryaha baa nalaga saaray oo caruurta yadii baa la qafaashay waxaanu de dagaal ku daynaba ma garanayn marka qisadu intaas ahayd oo reer bani oo baaba oo tawreedi baabaday oo qoladii reer bani waa nin keliya laga waayey wiilkaa uurka ku jira wiilkaasi markuu dhashay oo nabi laga dhigay shamwiil binu bali waa wiilkaa marka wiilkay leeyihiin boqor noo sameyn hogaamiye alam tara ma ogaatay baa la yidhi layidhi nabiyulaahi maxamed oo cilmigaakusa ma gaadhay ila ladiina kuwii ila lmalai jamaacadii oo min bani israaiil reer bani israiil ka mid ahaa min bacdi muusa muuse dabadina ahaa id wakti qaaluu ay yidhaahdeen linabiyi nabi oo lahum iyaga usugnaaday waa shamwiil binu baali ah eh. ibcah lanaa noo diro noo cale masaar melikan boqor nuqaatil aan dagaalano boqorkoodna hogaaminaya fii sabiilillahi celo dirta aan u dagaalano jihaad galle qaala nabigu wuxuu yihi shamwiil hal casaytum ma u dhowdihiin ma laga yaabaa wey hal casaytum ma u dhowdihiino ma suuragal ma tahay in kutiba haddii la waajibiyo calaykum dushiina alqitaalu dagaalka allaa tuqaatiluu inaydaan dagaalamin suuragal ma tahay ma u dhowdihiin qaaluu waxay dhn wamaa lanaa maxaa noo sugnaadayo allaa nuqaatila anaan u dagaalamaynin fii sabiililahi alla dar walaal qad ukhrijnaa na laga saaray min diyaarinaa guryahayagii iyo abnaainaa caruurtayadii nalaga saaro nalaga qafaashay falamaa kutiba markii lagu waajibiyey calayhim dushooda alqitaalu dagaalkii tawallow way jeedsadeen ilaa qaliilan in yar oo minhu ya ka mida mooye waa inta meliga toga la tallowday mooyaan oo afar kun qiyaasta falamaa kutiba markii lagu waajibiyey calayhim dushooda alqitaalu dagaalka oo dagaalama layidhi hogaamiyihiina wakaa tawallow way jeetadeen ilaa qaliilan in yaroo minhum iyaa ka mooye wallaahu allana subxaanahu wa tacaala caliimun wuu og yahay bidaalimiina oya kuwaa dagaalka ka cararay waa daalimiin wey dagaalka ka caridooduna way nagu soo socotaa wa qaala wuxuu ku yidhi lahum iyaga nabiyuhum nabigoodii wuxuu ku yidhi in alla subxaanau wa tacaala qad bacasa wuxuu diray idiin caleymasaare lakum idinka aaluuta ninka aaluud la yidhaah melikan boqor ahaan qaaluu waxay dhaheen allaa sideebu yakuunu ugu ahaan lahu isaga almulku boqortooyadu calaynaa dushayada uu boqor yahay wanaxnu anaguna axaqu aan ka mudan nahay bilmulki boqortooyada minhu isaga aan ka mudan nahay walam yuuta lama siinin bay dhahen wiilkaa la caleema saare saacatan hodontinimo oo min almaali maala wiilkanu qoyskii ree iyo qoyskii nabinimada midna kama dhalan reer bani israiil uu yahay qoyska nabinimadu waxaa reer bani lawa banu yacquub bay ahayn kuwa boqortooyaduna bani yahuda yahuda banu yacquub bay ahayn marka wiilkan qoyskii boqortooyadana ma aha qoyskii nabinimadana ma aha sidee buu noo hogaamin annagaa ka mudan midda sidaa darteed waana caydh baydhan waxbaba ma haysaynin waxaa layidhi ninkaa lacalema saaray nin muruq iska ahaayo qolyo waxay leeyihiin harguhu dadka u magdin jiray qolyana biyuhu shubi jiray aduu nin iska shaqaystu ahaa oo caadi ah marka waxay dhn sidee dee qoyskii boqortooyadana maaha qoylkii nabinimadana ma ahee sidee boqor noqon qaala lahum nabiyuhum nabigoodii wuxuu ku yidhi waa amardiida soo maaha in allaha laqad bacasa wuxuu idiin diray lakum idinka daaluuta melikan boqor ahaan buu idinku diray qaaluu waay nabigii baa loo waxyoodoo l ninkaa boqor ka dhig qaaluu waxay dhhi annaa yakuunu sidee buu ugu ahaa lahu isaga almulku boqortooyadu alaynaa anaga dusheeda u boqor noo yahay wanaxnu anaguna axaqu aan ka mudannahay bilmulki boqortooyada minhu xaggiisa walam yu'ta lama siinin sacatan hodantinimo waa sacnimo min almaali ah isagoon qoyskii boqortooyada ka dhalanin qoyskii nabigana ka dhalanin haddana waa faqiir bay yidhihiin waa nin muruqmaala ah. qaala wuxuu yidhi nabigii in allaha la istafaahu wuu doortay calaykum dushiina wuu idinka doortayo boqor buu idinka dhigay wazaada wuxuu u ziyaadiyey basatan ballaad filcilmi cilmiga waljismi jasadka xoogna wuu leeyahay uu wax ku fuliyo cilmina wuu leeyahay waa cilmiga hogaaminta iyo dagaalka wallaahu allana yuutii wuu siiyaa mulka boqortooyadiisa man yashaau qofkuu doono wallaahu alla waasicun fadligiisu ku waasica oo calimun yani laba masiyuu leeyahay ilaahay baa horta doortay ya anigu ma soo magacaabin ilaahay baa soo magacaabay o midda kale waa nin cilmi alla siiye cilmiga hogaaminta iyo cilmiga dagaalka yuu yaqaanaa jasad xoog lana wuuleeyah nin daali ma aha ilahay wuxuu siiy ninkuu doono boqortooyo siiyaay idinka idinka idin weydiin maayo idinka amar qaadan maayo idinka maxaan ka yeelaa marnaba laidinkala tashan maayo qaala nabigu wuxuu yidhi in allaha alla istafaahu wiilka wuu doortay daaluuda calaykum dushiino idinka doortay wazaadahu wuuna u ziyaadiyey bastatan ballaad filcilmi xagga cilmiga hogaaminta iyo dagaalka iyo ljismi xagga jasadka waa nin xoog badan oo laga cabsanayo wallaahu alla yuti wuu siiyaa mulkahu boqortooyadiisa ma yashaa qofkuu doone idinka idin kala tashan maayo wallaahu allana waasicun fadluhu fadligiisu waa waasic raxmadiisu waa waasic cadiyadiisu waa waasic caliim wuu og yahay wax walba waxay dheheen marka haddaad wiilkaa boqor nooga dhigtay calaamo aan boqortooyadiisu inay sax tahay aan ku ogaano yaan ka rabna qaala lahu nabiyuhum wuxuu ku yidhi nabigoodii ina aayata mulkihi boqortooyadiisa calaamadeedu an yaatiyakum taabuutu sanduuqii waa inuu idin yimaado fiihi sanduuqa waxaa ku sugan sakiinatun xasil dhiirigelin iyo xasil yacni muuqaalkiisa wuxuu yahay dhiirigelintu shay ku dhex jira maaha qaarkood waxay leeyihin waxbaa ku dhex jira dhiirigelin markuu yimaada xasil iyo calool adeeg baa la helaya min rabbikum rabbigiin ka ahaatay uyo baqiyatun hadhaadi oo mimaa kii kamida taraka ay ka tageen aalu muusa muuse iyo dadkiisii waalu haaruuna haaruun iyo dadkiisii taxmiluhu waxaa soo xambaari almalaaikatu malaaigtaa soo xambaari taabuutku wuxuu ahaa taabuut reer banu israaiil hooda u leh oo inta taabuutkaa ay haystaan cidna ayna ka adkaan karayn marka weeraradii badnaa ee lagu qaaday yaa taabuutkii laga dhacay magaalaa la geeyo magaaladiibaa sanam bay hoos dhigeen taabuudkii sanamkiibuu dusha ka fuulay ilaa qudradiisa adu markay si ay u hayaan waayeen bay tuulo yargeeyeen marka waxaa ku jira taabuudka sabab wuxuu u yahay sakiine iyo xasil iyo calooladeyn waxaa kaloo ku jira casaa muusa iyo casaa haaruun iyo baqiyat tawraat iyo radaad alwaax alwaaxdii ka burburtay nabiyullaahi muusa markii towreed loo soo qoray markuu codkii hamaamadii maqlay uu tuuray haadaa sawtulfidna yidhi alwaaxdaa wixii laga helay iyo towreed qayb ka mid a ah iyo ulihii baa ku dhex jira ushii nabi ciise nabi muuse ahayd iyo mucjizada ahayd yaa ku jira markaa malaaigtii baa soo qaaday marka malaaigtii yaa soo qaaday soo dhex dhigtay way garteen marka inuu boqoryahay boqoran yahay wadaadkan dhaalowdii way garteen waxay dhaheen calaamo ballan bay dhaheen qaala lahum nabiyuhum nabigoodi wuxuu ku yidhi ina aayata mulkihi boqortooyadiisa calaamadeedu an yatiyakum taabuutu taabuutku waa inuu idin yimaado taabuutkii fiihi taabutka dhexdiisa waxaa sakiinatun xasil oo markuu idinka dhexdiina yaalo raxmad baa ku dhex jirto oo waad ka guulaysanaysaa min rabbikum rabbigin ka ahaata iyo baqiyatun hadaadi mimaa kii ka hadhay taraka ay ka tageen aalu muusa iyo aalu haaruuna taxmiluhu waxaana soo xambaari almalaaikatu baa soo xambaari marka waxaa hadhaadhiguna waxaa weeye casaa muusa iyo casaa haaruun iyo burburkii alwaaxdii nabiyulaahi muuse tuuray iyo towreed wax ka mid a ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan laaayatan daliil lakum idinka hadaad in kuntum hadaad muminiina haddaad muminiin tihiin taabuudkaa la keenaybaa calaamo idinku filan qisada marka waa layna hordhiga qisada maxaa inaga lainoo soo hordhigay inaan ku cibro qaadano oo dadku hadayna mid ahayn oo hogaamiye ahayn lahayn oyna allahooda ka baqin in laga guul helayo la baabi'inayo yaa jirta marka waa inaynu ka xibro qaadano oo hogaamiye fiican oo caadila la yeesho isla markaana alla laga baqoo la caabudo cid walba waa laga adkaan marka ina fii dalika arintaa cajiibka ah waxaa ku sugan laa yatardali lakum idinka niman yahow in kuntum muminiina hadaad tihiin colkii wuu baxay marka colkii waa baxay waa sideed kun waa boqol kun aduu colkii waa baxay calaa kulli xaal waa kumaanku falamaa fasala markuu la baxay dhaaluutu dhaaluuj biljunuudi colkii qaala wuxuu yidhi in allaha alla mubtaliikum wuxuu idinku imtixaani binahadin tog faman shariba ninkii ka caba minhu toga aada uga caba weeye garo o ninkii ka cabo intuu jilbaha dhulka dhiga raqa raqitaanka ma taqaana caruurtu ma yaqaaniin qofkii ka cabo si fiican uga caba falaysa minii aniga iga mid maha waman lam yacamhu qofkaan quudanin oo si fiican uga cabin fa inahu kaasi minii anigu imid waa xertayda ilaa man mooye iktarafa qaatay burfatan qaada subiyada gacantiisa ilaa qofkii oonka si isaga bixiyo gacanta laba jeer iyo saddex jeer ku cantootay afka geliyey mooyaane kaasu isagu fiican yahay laakiin dadka ka caba ee ka quta qumaati uga dharga intay jilbaha dhulka dhigaan afka saaraan ay ka cabaan aniga igama tirsana kuwaasi marka ibtiladanna nabigiibaa u sheegay nabigii shamwiil ahaa yaa u sheegoo yidhi sidaa dheh oo sidaa ku imtixaan isagu nabi ma ahayn daaluud nabi ma ahayn falamaa fasala markuu la baxay daaluudtu daaluud biljunuudi colkii qaala wuxuu yidhi in alle mubtaliikum wuxuu idinku imtixaani binahrin tog buu idinku imtixaani yani togaa ka cabina ha ka dhargina togaa faman shariba qofkii ka caba minhu toga qumaati uga caba inta jilbaha dhulka dhigo falaysa minii aniga iga mid maaha saxaabadaydaba ka mid maaha waman lam yadcamu qofkaan ka quudanin quudashada waad garana aan ka dhargin fainahu kaasi minii anigu iga mid yahay waa xertayda ilaa man mooye ikhtarafa qaatay qurfatan qaadasho biyadihi oo mar iyo laba sidaa afka ugu qoysay fa sharibuu way ka togaa waxaa la yidhaha nahru shariica bayna urdun wa falastiin buu ku yaallaa urdun iyo falastiin dhexdooda yuu ku yaallaa nahru shariica la yidhaha haddaba saasaa loo yaqaanaa togii waa sida fa sharibuu way cabeen minhu togii kulligii ilaa qaliilan in yar mooyaane oo minhu yaa ka mid a wax yar mooya afar kun baan cabin afarta kun laftoodu markay toga tallaabaan qaar baa cabsi cabsi ku beermaysaa laakiin afar kun baan cabin oo tallowday falamaa jaawazahu markuu tallaabay togii huwa daalud iyo waladiina kuwii aamanuu muminoobay oo macahu isaga maciisan toga ka cabin oy xaggaa ka tageen kuwii toga cabayna kulligood way wada carareen qaalu waxay idhi laa daaqata awood nooma sugnaan lana anaga alyoma maanta bijaaluuta ninka jaaluud la yidhaah iyo wa junuudihi colkiisa kuwii iyagu biyaha ka cabay toga ma tallaaben dib bay u noqdeen kuwii afartii kunin toga ka cabin ee ka yar waxoogay gacanta kaga qaatay yaa la tallaabay degtaa markay tageen oo arkeen jaaluuda de kumaankum wata dayna warin awoodi ma lihin culimadii baa wacdiyeysa marka culimadii baa wacdiyeysa oo qancinaysa falamaa jaawazahu daaluud markuu tallaabay daalud togii huwa isaga iyo muminoobay macahu isaga maciisa ahaa qaalu waxay dhaheen waa hadda kuwii tallaabay laftooda laa daaqata awood nooma sugnaanin lana anaga alyawma maanta bijaaluuta jaaluud aan awood u leenahay wajunuudi colkiisa qaal culimadii waxay dhaheen qaala aladiina ku waxay dhaheen yadunnuuna hubay oo ku talagashana annahum iyagu mulaaquu rabbihim mulaaqullaahi alla inay la kulmayaan oo inay shahiidayaan ku talagashanaa oo markay dhintaan rabbigooda la kulmi kam min fiatin kam imisa min fiatin jamaaco koox qaliilatin oo tiro yar qalabad ka adkaatay fiatan qolo kasiiratan oo badan biidni illaahi ilaahay iraadadiisa iyo maamulkiisa wallaahu allana maca saabiriina kuwa sabra macooda wey aynu sabira wey qoladii markay tallaabeen oo afar kun qiyaasa ahayd yay qola ka cabsato waxay dhahan maanta ma karro culimadii baa sidan ku qancisay way ku qanceen iyaguna qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen yadunnuuna u malaynay macnaa ku talagashanaa waa mala yaqiina anum iyagu mulaaqullaahi alla inay la kulmi oo haddii ay shahiid noqdaanna alla la kulmi hadday iskood dhintaanna alla la kulmi alla la xisaabtami kam inteeba kam kasiiran bay culimmadu ku laqbayaan in badan oo min fatin jamaaco ah qaliilatan oo tiro yaa qalabad ka adkaatay fiatan jamaaco kaiiratan oo badan biidnillahi ilaahay iraadadiisa iyo maamulkiisa wallaahu allana maca saabiriina kuwa sabra macooda weeye oo haddaynu sabirno inagu alidha ma kala hadhin kuwaas walamaa barazuu markay u banbaxeen yani isku soo baxeen baraaska waxaa laydha banaanka markay isku soo banaan baxeen lijaaluuta ninkii jaaluud ahaa iyo wa junuudihi colkiisii qaala waxay hi rabbanaa rabbigayo afri ku shub waa sabir badan ilaahuna ku shub shubis bay isticmaaleen ilaahu sabir badan naga buuxiyo nagu shub wahabit sug aqdaamana gomodaha iyaga sugoyaanaan cararin wasurnaa nooga kaalmee cala lqowmi qowmkii alkaafiriin ee gaalada ahaa qoladii muminiinta ahayd ee allahooda ku kalsoonay jaaluud baa meeshan soo baxay iyo colkiisii markaa ilaahooday baryeeno waxay yidhihiin ilaahayow sabir nagu shub yacni samir badanna siin oo gomodaha iyaga sug gomodaha qalbiga iyaga sugna way tahay nooga kaalmee nimankaa gaalada walamaa barazuu markay isku soo baxeen usoo baxeen usoo banaan baxeen lijaaluuta ninkii jaaluud ahaa iyo wajunuudihi colkiisii qaaluu waxay dhihiin rabbanaa rabbiga yow afriq ku shub calaynaa dushayada sabran sabirkiibay shubid isticmaal sida biyahoo kale alloo nooga shub wasabid sug aqdaamanaa gomadaha iyaga sugoo yaanaan cararin oo qalbigana noo adkee wansurnaa nooga gargaara cala alqowmi alaalimiina cala alqowmi alada qof kastaoo cadow ay isku soo baxaan oo islaamka ku dhaqmina ducadaasoo kale gu ducaysan fahazamuuhum way jabiyeen biidn illaahi ilaahay idankiisi iraadadiisay ku jabiyeen waqatala daawuudu daawuud wuxuu dilay jaaluuta buu dilay waataahu llaahu alla daawuud wuxuu siiyey almulka boqortooye iyo walxikmata cilmi naafica wacallamahu alla wuxuu baray daawuud mimaa yashaau wuxuu doono yuu baray fahazamuuhum damiirka faacilka ahaa jamuu qoladii buu noqon damiirka mafcuulkii humna qoladii jaaluud buu unoqon ilaahay idankiisii iraadadiisay ku jabiyeen daawuud baa jaaluud dilay marka waxaa la leeyahay daaluud baa wuxuu hi war ninka ayaa waa nin xoog badan daaluudku daawuud oo nin dhalinyaraa toddoba wiil bay walaalaha isagaa soo raacay aniga buudi war adigu yar tahay buudi tababar miyaad qaadatay ha berigi dhurwaagu markuu xoolaha soo weeraro dhurwaaga iyo libaaxiyo ka difaaci jirin ee bal aniga igu daabuun wuxuu u ballan qaaday haddaad ninkaa disho inaad gabadhaydana guursan boqornimadana aada ila wadaagi iyo u ballan qaaday daawuud intuu dhaqaaqay yuu wax uu gacanta ku hayay yuu ninka ku dhufto markiibuu ka takhalusay khalaas daawud alla marksu boqortooyadii boqortooyadii daaluud wuu la wareegay nabinimadii shamwiilna wuu la wareegay wax badanoo kalena waa la baro shimbirahoo la hadla iyo duruucda uu sameeye iyo wax badan baa la baray oo xikmo ah nabinimadii wuu la wareegay boqornimadiina wuu la wareegay farsamo kalena wuu yaqaano jimbiruhu la hadla iyo sidaasoo kale faazamuuhum way jabiyeen biidin illaahi alla ku jabiyeen waqatala wuu dilay daawuudu daawuud jaaluuta buu dilay waataahu llaahu alla wuxuu siiyey daawuud almulka boqortooyadii boqortooyadii daaluud isagay ku wareegtay iyo walxikmata cilmi naafica nabinimadii nabinimadii shamuilna isagay ku wareegtay wacallamahu alla wuxuu baray mimaa yashaa wuxuu doonuu barayo shimbiraha la hadalkoodi iyo geedaha oo la dikriye iyo yuu baray iyo duruucduu sameeye iyo wax fara badanoo farsamo uu baray walowlaa dafcullaahi alla ku difaacidiisa haddii lalayahay annaasa dadka uu difaaco bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale uu ku difaaco oo kuwa qumani ay kuwa kale difaacaan haddaan jiri lahayn lafasadat ilardu dhulku fasaadi lahaa gaalada iyo wasakdaa qabsan lahayd walakin allaha alla subxaanahu watacaala duu fadlin fadli axadu saaxiiba weeyo cala alcaalamiin oo ilaahay wuxuu jideeyey in dadka dadka qaar laga horgeeyo oo dadka baadiliinta ah dadka xaqa ku socdaa ay difaacaan hadda ninkii mufsidka ahaa ee jaaluud daalud colkiisii baa jabiyey ifsaadkii halkaasu ku joogsaday haddaana allah subxaana wa tacaala qofka daalimka una qof kale ka horgeyninoo ku dirin xaaluday fasaadi lahay marka meeshaa waxaa ka muuqata daalimiinta waa in la iska qabtaa faajiriinta iyo daalimiinta iyo dadka gardaran waa in si wada jira la isaga qabtaa w allah wuxuu leeyahay walowlaa dafcullaahi alla kahorgeyntiisa ku difaacidiisa halidii lila yahay annaasa dadka bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale uu ku difaaco o iska horgeeyaan oo aalimka la iska qaban waayo lafasadati ardu dhulku fasaadi lahaa gaalnimo iyo dil iyo dhac iyo boob baa ka dhici lahaa walaakin allaha alla subxaana wa tacaala duu fadlin fadli ku u saaxiiba wey allah subxana wa taala alcaalamiina khalqiga oo awoodda wuxuu siiyey kuwa isaga u dagaalama tilka aayaatullaahi ilaahay aadihiisi weye natluuha aanu ku dul akrinay calayka dushaada bilxaqi xaalay ku dhahan allah baa yidhi waan kugu dul akrinay waa malaku jibriil baa ku dul akriyey malaku jibriil baytulciza yaa lagu soo dejiyey hal habeena markaasaa intii dambe saddex iyo labaatan sano si mutafariqa hadba baahido intay marayso iyo halba saa jirta yaa nabiga loogu soo dejinayo nabigana mar kaliya laguma soo dejino way dhibi lahayd di mar kaliya lagu soo dejin laa tuxarik bihi lisaanaka ina calaynaa jamcu quraan alla u ballan qaado carabkaa dhaqdhaqaajina annagaa qalbigaaga gelinayna carabkana kaa aqrisiinayna kuuna fasiraynu alla leeyahay subxaana wa tacaala tilka taas suuradda aynu soo maray aayaatullaahi ilaahay aayadihiisi weye waa aayadihii samaawiga ahaa natluhaa aan ku dul aqrinay calayka dushaada bilxaqi run xaala ay ku dhahan yihiin waa dhab laa yamasuhu ila mudahharuun shoox shaydaana oo dhexda u joogsan ma jiro markuu markujib soo wado qolyaa waxaa yidhahdeen ilaahay ma hadli karayn qolada muctasilada alla ma hadli kara yidhahdeenoo sawdii xuruuftoona kuma hadli karo markaa qur-aanku muxuu noqon waa tarjumo malaku jibriil baa inta la fahamsiiyey qur-aanka macnihiisa yuu tarjumay oo nabiga u sheegay marka qur-aanku kalaamullaahi ma ahbayn markaanu caqiidada kalaamkana loo aqri jiray kitaab jawharu tawxiid la yidhaahda iyo inta sidaana loogu sharxaa la dhihi jiray maxalu tacliimta mooyaane in dadka loo sheega lama ogolo ina dhihi jirin waa khatar wey ah, kitaabka waxaa kamid ah jawhar tawxiidka fahal lahu idraakun aw la khulfun wacinda qowmin fiihi waqfun macnihiisu waxaa weeye markii lasoo duuduubo ilaahay dareen ma leeyahay mase male uu qabowga iyo kulaylka iyo dhanaanka iyo adayga ku kala garto waxaase wax laisweydiiya toddobiiyo lixdankii anagoo meel eh, la yidhaha biciido wadaad noo akrii jiray jawaarituxuudku habeenkii noo akrii jiray maalintiina naxwiyi waxbaan akrisan jiray yar yar baanu ahay nin hadda inala jooga magaalada oon soo wada raacan jiray baan markaa allahuna meesha inaga wadahay way igu dhacday anigana wuu inala jooga hadda ninkii anigana way igu dhacday waan qaatay marka waxa weye muctaziladu waxay leeyihiin qur kalaamka ilaahay ma aha ee ilaahay maba hadli karaba sawd xuruuf ma leh ee maliku jibriil buu intuu fahamsiiyey iyo alfaad alfaadan maliku jibriil baa وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك أذقنا النبي الله محمد لمن المرسلين كولا دريباتان مركي حق بلاغة ليلة إن توكيد وي وتوكيد لامتنا ولام ابتدوا وتوكيد jumlada ismiyadiihina waa tawkiid xagga balaaqada aad baa loo eg la dhaartay kale ka dhiganta inaka adigu lamina almursaliin waata wallahu wa tacala